baabka loo yaqaana baab khulca amaba haweeneyda in ay ka dhex baxdo oy bannaanka ka tagto oy ka siibata zawjiyadii iyo xaaska ay ahayd oy weliba hanti iyo ciwad ay ku siibato ayuu baabkan u baab yahay khulciga waxaa la yidhaahaa طalaaqu الزawjati calaa ciwad haweeneyda in la طalaaqo oo la furo iyada oo bedel lagu fura iyada in nikaaxeeda la siiya ma ahan oo muxuu ahaa sida caadiga ahayd marka haweeneyda la furo haddii nikaaxeedii amaba eh, meherkeedii uu weli ninka ku dhiban yahay ama baaqi uu ku yahay meherkii ayaa la bixinayaa haddii kalena meherki waa u horreeyey laakiin haweeneyda eh, khulaca lagu fura ama isku furayso ama meherkeedii u dhinaa ayay ka tegeysaa ama xoolo ka dheeri ayay bixinaysaa sidaa weeyaan marka khuluca waxaa la yihahdaa alaaqu zawjati calaa cuod haweeneyda in lagu furo iyada oo xoola iyo bedel uu ninka qaadani ka ayaa la yihahdaa xadiid saddex kun afar boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay amat abarna isxaaq bn ibrahim alxandali qaala anbana almaqzumiy wa huwa almugiira ibnu salma wa iqat tabt qaala xadaanaa whayb ibn khaalid اlbahili wa iqaة tagayara qaliila fi aakhirih can ayuub ibn abi tamiimit asikhtiyani wa iqaة tabt xuja can xasan ibn abi xasan اbصri waa imaamkii iqaة faqiih faadil mashhuur lakinahu yursilu wayudlis can abi hurayrata radia allahu ta can nabiy nabigeen wxu ka wari sal sl abi hurayra annahu nabigeena qaala wuxuu yidhi almuntazicaatu dumarka naftooda ninkooda gacantiisa iyo cismadiisa iska siibaan oo ka siibmaan iwalmukhtalicaatu iyo kuwa khulciga la imaadaan oo xoolo iyo hanti intay bixiyaan kadibna ninkoodii isagoo raba ka siibtaan hunna iyaga almunaafiqaatu waa kuwa munaafiqaadka ayuu nabig leh sala allahu calayhi waali wasalam xadiidkan wuxuu ka hadlayaa in nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam dumarka raggooda iska fura inay dembiilo yihiin inay munaafiqaad yihiin ayuu muxuu ahaa nabigeena cadayna salى اllahu alayh wali waslm laakiin waa kuwe waa kuwa iyaga oo wax dhibaato ayna jirin oo cishradii iyo dhaqan wanaaggii iyo masaariiftii iyo diintii iyo khayrkii ay isku aadan yihiin oo lisqaba ama ha la dulbiyo oo kuwo kale ka caqli bateena ama iyada laftirkeedii ha xeriso oo arrinkan muxuu ahaa hasoo eh, fikirte ah hasoo handiste ah in ay ninkeedii baas iyo balaayo jirin ay iska furto oy xoolo eh, ku bixiso arrinka isaga ah dumarka sameey inay munaafiqaad yihiin ayuu nabigeena xadiidkan ku caddaynaa sala allahu calayhi waali wasalam lidalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam haweenayda dalaaqa dalbayso iyadoo wax dhibaato ah oo ku xambaaran ayna jirin inay dembi weyn ku dhacday ayuu nabigeena cadiyey sala allahu alay wasalam jannada ilaahayna ay khatar ku jirt u tahay ama ay halis ugu jirtay in loo diido saasuu nabigeena cadiyey sal slam maxaa yeelay guurka sidiisaba waxaa weeyaan waa waay ka wuxuu ka mid yahay ilaahay subxaana wa tacaala iyo waxyaabaha ilahay uu noo baneeyey waistahlaltum furuujahunna bikelimat اllah kelimada ilaahay ayaa farjigaas labada qof ayay isku banaysanayaan marka in laga yeesho huzu iyo wax lagu ciyaaro lama ogola haddii xaaladda culays uu jira oo keensana inay gabadha khulac dalbato waa u bannaan yahay ilaahay aa u bannayy subxaana wa tacaala wax ishkaali culaysa ma lahan laakiin iyada oo wax dhib aad jirin oy xaaladda caadi tahay inay muxuu ahay ciyaaryaar iyo ninkan muxuuan ku sannafe iyo wamaa ilaa daalika ay la imaado khatar ninkana laftirkiisa inuu muxuu ah gabadhii iska fura eedna waxaa weyaan arrin loo ogol yahay ma ahan ama arrin haboon ma ahan waa isku mid labadii dhanba laakiin gabdhaha xadiidkan ayuu ka hadlayaa maxaa yeelay mafaasidda iyo culayska ka imaana markay labadaa reer labada qof ay kala tagaan yacni inta masaalixa oo meeshaas ku burburaysa haddiiba muxuu ah arrin keensaday uusan jirin wax la koobi kara ma ahan ya hmm? waxay ku xiran tahay markii ay dalbato oy tirahda ani halii furo ninka hadduu iyada muxuu ahaa isagoo unan shardi ka dhigin hadduu muxuu ahaa iska furo meherka waleed leanna meherka waxay ku heshay istixlaal farj farjigeeda maadaama la banaystay ayay ku mudatay marka ninka aduu yihah may kuma furaay ilaa aad mu meherkaadii aad aada isku furto ood muxuu ahay ka tanaasushay hadduu yidhaahda marka isagi adkaysigiisa ay ku xihantay ya haddii ay xoolo ay mxuu ahaa bedel uu mxuu ahaa nacam khulciyay noqoni khul ay amaba ha noqoto meherki amaba xoolo kale oo ka baxsan meherkaas ha noqdeyna ama xoolo isaga horaan u bixiyey ha noqdeyna qaala xasan xasan ibn abi xasan wuxuu yidhi lam asmachu kama aan maqlin xadiidkan min hayri abi hurayra abi hurayra qof ahayn kama aan maqlin qaala abu cabdiraxmaan nasaa wuxuu yidhi alxasan xasan ibn abi xasan lam yasmac min abi hurayra abu hurera kamuusan maqlin shayan waxba kama maqlin musanifka hadalkaan marka uu leeyahay abu hureyre ninka la yihahdo eh, xasan albasri abu hureyre kama maqlin waa hadal runtii eh, rag kaloo akhyaaro culimo ayaa ku raacay oo hadalkaas la qaba uu ka mid yahay alimaam axmed bin xambal iyo abu xaatim iyo bahzi bin asad iyo rag ayaa la qaba laakiin xadiidkan oo ninka la yidhaahdo eh, xasan ibn abi xasan albasri uu leeyahay abu hureyre xadiidkan qof aanan kama aan maqli u leeyahay sanadkiisa waa sanad saxiixa marka hadalkiisa la qaadana marka xasan albasri wa calayhi marka inuu ka maqlay halkaas ayaa la aadayaa waana war cad oo meel looga leexdaan lahayn xadiidkan qof aanan ka ahayn abu hureyre kama maqlin abu hureyre baan ka maqla haduu yidhi xaggee marka muxuu ahaa loo dhihi abu hureyre ninka la yidhaha xasan albasri abu hureyre waxaa kama maqlin warkaas marka waxaa weeyaan man xafida xujatun calaa man lam yaxfad qofka haddii waxaan waa soo taabtay waan xifdiyey uu leeyahay iqana uu yahay qofki yihahda waxaas ma dhicin maya almuhbit muqadamu cala annaafi sidaa weyaan marka xadiidkaas waxaa laisaga digayaa oo dumarka muslimaadka looga digayaa haddii wax masaa'ib iyo dhib ayna jirin iyo ku xambaarto qofta inaynan khula iyo furitaan dalbanin xadiid saddex kun afar boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imaam nas abna mxamed ibn slmt muraadi wa iqatun tb qaala ambana ibn qasim cbdiaman qasim alcutaqi weeyaan wa iqa can malik ibn anas imam da hijra an yaxya ibn saciid alansaari can camra binti cabdiraxmaan alansaariya radia allahu tacala canhu ardaha annaha camra ahbarat waxay u sheegtay can xabiiba binti sahl alansaariya radia allahu taala ardaha ay ugu sheegtay annaha xabiiba kaanat inay ahayd taxta haabit ibni qays ibni shamaas ninkaas haabit ibnu qays ibnu shamaas la yihahdo ayaa xaas ay u ahayd oy hoos joogtay haabit ninka la yihahda haabit eh, ibnu qays ibnu shamaas mataqaanaa eh, laqabkiisa iyo waxa loo yaqaan mataqaanaan maxaa wey khaiibu rasul sal l slm khaiibu nabiy sal l slm markii nabigeena wafdi aad u imaado wafdi uu soo booqda oo kadibna wafdigaas nin afhayeen ayuu leeyahay ninkaana wuxuu afayeenka nabigeena sal allahu calayhi waali wasalam nin aad u fasaaxad badan oo aad u caqli badan oo aftahan ayuu ahaa marka wixii jawaab ah qaybo ka mid ah isaga ayaa bixin jiray radia allahu taala arda ninkaas marka qays ibnu eh, haabit ibn qays ibn hamaas shamaas ayaa xaaskiisii oo xabiibo bin sahl ahayd ayaa waxaa weeyaan anaha kaanat taxta haabit ibn qays ibn shamaas ayaa xaas ay ahayd wa ana rasu rasulka sal slm kharaja wuxuu usoo baxay ilaa subx salaada subax usoo baxay nabigeena alayh slat slam fa wajada wuxuu la kulmay xabiibata binta sahlin ayuu la kulmay oo mxu haabit ibnu qays ibn shamaad xaaskiisa ahayd ayuu wuxuu kula kulmay cinda baabihi albaabkiisa agtiisa fi lhalasi xili humamaw ah ama mugdiga weli oo aad baaqu yahay ayay kula kulmay albaabkii nabiga ay taaganta alah slat slam yani saacaddaas qof dumar ah wuxuu nabigeena ala sl albaabkiisa dhigay ma wax saalanad umaynaysaan faqaala rasul wuxuu yidhi man haadihi tan waate qoftan dumarka oo meesha taganaa maaweyneyda teed ahayd waa qaalat waxay tihi ana aniga xabiiba binti sahl ayaan ahay ya rasul rasuulka allow qala wuxu uhi maa shanuki oo maxaa ku daaray ood saacaddan meesha la taagan tahay qaalat waxay tihi laa ana walaa haabit bna qays lisawjiha laa ana aniga iyo wa haabit ibna qays mujtamicaan laba kulanamanihi laba kulanamanihi oo waxaa way laadan dambe in masiida laga dhigo oo la yidhaahdo laa ana aniga wa haabit iyo haabit nin kaliga ibn qays mujtamicaani ma nihin marka laada marka khabarkeeda ay noqoto mujtamicaan waxaa kale oo la dhihi karaa laa yumkinu alijtimaacu baynana aniga iyo m ninka la hahd qays haabit ibn qays bn shamaas kulan suuragal looma ahan waxaa kaloo suuragal labadaba labada laab in la camal siiyo oo la yidhaahdo laa ana mujtamica maca haabit walaa haabitu mujtamic maci intaba dhib ma lahan marka anigii haabit kuwa isqabayno ama wadajoogayna manhin weyaan liawjiha ninkeeda ula jeedaa falama goortii jaa yimid haabit bn qays uu nabigu yimid sal slm qaala lahu rasu rasulka wuxuu ku yiri sal slm haadihi tanaytu xabiibatu bintu sahlin weyaan radia allahu ta ardaha qad dakarat waxay sheegtay maa shaa allahu allo intuu doono an tadkura inay sheegto oo arrin waxay sheegtay culus inayna shuqul iyo muxuu ahaa baabkaada ayna gelaynin oy ku nacday ood wada dhaqmi karin ayay sheegtay faqaalat xabiibatu waxay tiri ya rasul rasuulka allow kulu maa acaanii wax alle wuxuu isiiyey oo maher ahaan iyo mxuu ahaa uu nexl ahaan ii siiyey cindii agtayda ay yeelaan faqaala rasulka wuxu yiri sal slm likaabit wuxuu ku yidhi khud minha ka qaada iyada ayaa dalbata waay tii wax alle waxaa sii waan siinayaa e. mar un ha i faakhada minha uu ka qaata haabit wa fii ahliha reerkeeda iska fadhiisatayoo saas ayaa lagu furay saas ayuu leeyahay ninka la yidhaahdo gabadha la yihahdo sahl xabiib bin sahl waxaa weeyaan ayaa saas sheegtay waxaana ka warisay camra bint cabdiraxmaan alansaariya radia allahu taala ardaha marka gabadhaas xabiibo ah bint sahl ninkaas qiimaha badan oo khaiibka nabigeenna calayhi salaa slaam iyo afhayeenka nabigeenna calayh sala slaam ayay waa ka soo booday waa isfahmi waayeen dhib ayaa meesha taagnaa dhib culus ayaa meesha taagnaa marka xaaladdu waxay noqotay in la kala tago isagii marka waxaa lagu qanciyey wax alla wixii aad bixisay ayaa lagu soo celinaya gabadh iska fur saasuu ku furay radia allahu tacaala canhuma xadiis saddex kun afar boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam anasai alay ramat abarna azhar ibnu jamiil alhaashimi saduuqun yuqrib qala xadaana cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi wa iqatu tagayara qabla mowti bialaat siniin qaala xadaana khaalid ibn mihraan alxadaa wa iqat yursil can cikrima mowla cabdilahi bn cabaas can ibn cabaasin radi allahu tacala anhuma ana imraata haabit ibna qays ibn shamaas ay atat nabiya nabigu timi sal slm faqaalat waxay ti ya rasu rsulka allow haabit ibnu qays ninka la yihahda ama inii maa aciibu calayhi fii khuluqin walaadiin ama inii aniga miya maa aciibu calayhi kuma ceebaynayo alayhi maa aciibu calayhi kuma ceebaynayo fii khuluqin dabiicad walaa diinin diin nin abicad fiican oona diin fiican wa oo ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala walaakinii aniga akrahu waxaana ah alkufra gaalnimo fi lislaami islaamnimada gudaheeda macnaheeda maxay tahay dhaqan gaalaad inaan yeesho ama asaga u yeesho annagoo muslimiin ah ayaa nacaya waa tafsiir tafaasiirta ka mid ah oo waxaa weeyaan in la murmo la qayliyo la caytamo wahaakada wamaa ilaa daalika dhaqan muslim maaha waa dhaqan gaalaad inaan las ixtiraamin inaan las ateecin annagoo muslimiin marka dhaqankaas inuu dhaca ayaan diidaya waa qodob qodobka labaadna waxaa weye ama tafsiirka labaadna in nacaybka aan qabo aanba muxuu ahaa dhaqangaalaad ku dhaqdo oo amaba aanba islaamnimadiiba ayaan ka baqayaana waa wax suuragal qofka markuu qofka naca soo ma arkin qof diinta dhanba waa kaaga tagay hadallo noocaas kugu ku hadla soo ma arkin wuu noocaas ku hadla jira markii xaaladda ay ka adkaato oo xaalad culus wixina waa inkaga tagay kuwa qamarjiyaalka maarata daroogada iyo waxaa weeyaan eh, qaadka iyo sigaarka iyo belada intay isku daldalaan wax afkooda ka xarimeen ay jirin markay xaaladda ku adkaato halkaasay marka ay mararka qaar kabmxu eh, ah kabiya dhigayaan saas ayaa nacaya ay tiri radia allahu taala adaha yacni in aan dhaqan diinta islaamka aan waafaqsanayn aan ku dhacno ama aniga aan ku dha ama ninkaygu ku dhacayaan nacaya faqaala rasul wu ur sl slm atarudiini calayhi xadiiqatahu beertiisii uu ku siiyey ma u celinaysaa qaalat waxay ti nacma qaala rasul wu ur sl slm aqbil waxaad aqbashaa alxadiiqata beerti aqbal waaliqha fur taliiqatan hal alaaqna ku fur yani fur weyaan gabadhi saasuu nabigeena ku yihi sal allahu alayh wali slm lakin waxaad ogaataan marba hadduu khul meesha ka dhaca maxay xaaladda noqonaysaa rajciya meesha maoli khalaas waa baaina xataa tankixa zawjan y warkaas waa dhammaaday xadid saddex kun afar boqol iyo ama hal kufur ama toban kufur aday ku taalla xadiidka saddex kun afar boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiix isnaad sanadkiisaa saxiixa sanadka xadiidka waa saxiix weeyaan ahbarna xusein ibn xurayf alkhusaaci waa iqa qaala xadaana alfadl ibnu muusa asinaani waa iqatun rubama agrab qaala xadaana xusein ibn waaqid alkhuraasaani waa iqatun lahu awhaam an cumara bn abi xafsata alsdi wahiqa can ikrima can ibni cabaasin radi allahu ta anuma qal cbdlah bn cabaas jaءa rajulin baa u yimid ila nebi nab sal slm faqal wuxuu ya ina imraatii haweenaydayda laa tamnacu ma diida yadda laamisin mid taabta gacantiis ma celiso faqaala wuxuu yihi nabigeena ala sl slm haribha iska fur in shita haddii aad doonto iska fogey qaala wuxuu yidhi inii aniga ahaafu waxaan ka baqayaa an tatbacaha inay daba gasho oy raacdo nafsii naftayda qaala wuxuu yihi nabigeena calayhi sala slam istamtic biha ku raaxayso oo iska haysa weeyaan horaan u wadno xadiis saddex kun afar boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadis saxiix isnaada qaala alimaam nasayi t abarna isxaaq ibn ibrahim alxandali wa iqatun habtun xuja qaala xadaana nadr ibnu shumayl almaazini wa iqatun habt qaala xadaana xamaad ibnu salamata wa iqatun caabid qaala anba'ana haaruun ibnu ri'aab atamiimi iqatun caabid can cabdillahi ibni cubayd ibni cumayr الleyثي wa ثiqة عن بن cabاsi رضي الlaه taعالى عنهuma أna رaجuلa ninba qaala ya rasu rasuulka allow ina taxtii aniga hoostay waxaa ahaatay oo xaasi ah imra'atan haweeney laa taruddu aanan celinin yadda laamisin qof taabta gacantiisa aanan celinin qaala wuxuu yidhi alliqaa fur qaala wuxuu yidhi innii aniga laa asbiru canha kama sabro qala wuxuu yidhi fahamsikaa iska hayso qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi haadaa xadiidkan oo waxaa weeye cabdullahi bin cabaas uu nabigeenna ka warinay calayhi الsalaatu wasalaam khaطa'un waa gef wالsawaabu sida sawaabta ahood saxda ahna mursalun waa mursal xadiidkan wuxuu nooga soo hormaray saddex kun laba boqol iyo labaatan iyo sagaal dib u yar noqda saddex kun laba boqol iyo labaatan iyo sagaal waa kan akhbarna moxamed ibnu ismaaciil ibn ibraahim waa ibnu culaya qaala xadaثana yaziid ibnu haaruun qaala xadaثana xamaad ibnu salamata wغayru can haaruun ibn ri'aab can cabdillahi bni cubayd ibni cumayr wa cabdilkariim ibn abi lmakhaariq oo daciifa wa cabdillahi ibni cubayd ibni cumayr can ibni cabaasin cabdilkariim yarfachu ila bni cabaas wa haaruun lam yarfachu oo mursal ayuu ka dhigay qaala jaءa rajulu ilى rasul lah sl slm faqaal ina cindi imra'aة hiya min axab الnaasi ilaya wa hiya laa tamnacu yada lamis wujudan qaala طaliqha qaala laa asbiru canha qaala اstamtic biha qala abu cabdiرaحman hada اxadiiثu laysa bhaabit وcabdالkariim laysa bاlqawiy وhaaruun ibn riaab أثبت منه وقد أرسل الحديث وهاrون ثقة وxadيiث أولى بالصواب من xadيiث cabdالكريم الimaم النسائي marka wuxuu maraya xadiidkan inuu yahay mursل hadduu mursل yahayna والmursل min أنواaعi الضaعيif halkaasuu maray saasaa noo ron anaga meeshaasaa noo qurux badan oo xadiidkan wuxuu ka hor imaanayaa الزاني laa يnkixu إلا زانية أو مشhركة والزانية الزاني tee horeys tee horeysa الزاني mise الزاني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أه. والزانية لا ينكح إلا زان وحرم ذلك على المؤمنين موجدا وحرم ذلك على المؤمنين موجدا markay xaaladda noocaas tahay xadiidkanna waxaa weeyaan sida laba macno ayaa ayaa muxua lagu fasiray waa mido laa tarudu yadda laamis waxaa weeyaan waa qof iska gacan furanoo mubadirad waa hantidayda dhan waa ku ciyaartay wax qof alla qofku imaadaba way u daldalaysaa haba yaarta waxay celini ma lahan gacanta soo taagtaba maba maba celinaysaba horey un bay ka siina waa kinaayo oo wax bixin badan iyo ku ciyaar mabadernimo wa mabaderad wa taas dadaa ku fasiraiyo culimo dadna waxay ku fasireen waa dhilla oo waxaa weeyaan qof dhowrsan ma ahan qof dhowrsan ma ahan waxaa weeyaan ee iska hayso maad la tasawuraya nabi maxamed inuu ku hadla sal alla alay slam marka waxaa weyaan xadiidkan waxaa weyaan duuduubkiisa horaana waa ti aan soo marnay isagoo duuduuban aayar muxuu ahaa taad naga geysan mursal weeyaan wاlmunsaru min anwaع الضaciif wالضaciifu laa taquumu calayhi alxuja wa huwa mukhaalifu linusuuصi اlkitaabi wالsuna wabilahi towfiiq shekh nuur haye axsanta su-aashaas maxaa lii weydiin way hadda ka hore xadiidka waa صaxiix iyo xadiidka waa muxuu ah waxaan soo marnaa waa saxiix muxuu ahaa wasanaduhu صaxiix oo صaxiix isnaad iyo صaxiix صaxiix marka la yihahdo xadiidkaas matnigiisa waa صaxiix weeyaan xukunkiisa marka xadiidkaad u sheegay haddiiba aan xadiid kaloo ka raajixa la arkin waa mid lagu camal falaa marka matnigiis waa saxiix wa laakiin saxiix isnaad saas maaha saxiix isnaadka waxaa weeyaan matnigiis saxiix waa noqon karaa mana noqon kara macnaheeda maxay tahay ragga ku jira dhammaantood waa rag iqa iqa iqa iqa iqa iqa ilaa saxaabiga ilaa mxuu aha ilaa muxuu aha laga taga nabigeena ala sl slam waa iqa laakiin xadiidka waa saxiixulisnaad macneeda ma ahan matnigiisa saxiix ma ahan maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inuu inqiaac ku jiro oo raggan iqa iyo iqa la yidhaahda dhexdooda ay shawli ura ama meel waxaa weeyaan qof haadaan ah, ah ay ku jirta oo qofka asagan u yaha daciif a suuragal munqaic waxaa suuragal ah in xadiidka mursal uu yahay oo rijaasha kulli waa iqa iqa iqa iqa marka la gaaray cikrimo ayuu intii cikrimo oo taqaanaan iqanimadiisa uu la boodiyo nabigan la aaday sal slam saxaabi waa iskaga booday raggii marka kuli waa iq waxaa weeyaan sanadkii waa iqaat waa صaxiix laakiin maxaa meesha ka maqan saxaabiga saaqi ah kadibna mursal xadiina mursal min anwaac daciif ilaa maraasiila saciid ibn musayib oo taqaanaan oo alimaam shaafici rag yar ayay ictimaadeen soo saa maaha marka farqiga u dhexeeya xadiidka marka la yihahdo waa saxiix iyo saxiixulisnaad haddii saxiix la yihahdo xadiidka matnigiisa waa saxiix hadal ma laha laakiin haddii saxiixulisnaad la yihahdo waxaa dhici karta inuusan صaxiix caadi ahayn waxaa way sanadkiisa rag ku jira rag iq ah loola jeeda un bas intaas wax dhaafsan maaha marka waxaa dhici karta inuu xadiidkaas noqdo صaxiix waxaa kaloo dhici karta inuu xadiidkaas daciif noqdona waa waa dhici karta sida hadda dhacday sida weyaan marka hadda wuxuu ku yidhi meeshaan xadiidkan laa tarudu yadda lamis markuu yidhi muxuu yidhi ma صaxiix buu yidhi mise wuxuu yidhi waa صaxiix isnaad waxaa weya saxisnaad wa labada xadiis muxuu ku yidhi saxisnaad mishkiladda marka ku jirta maxay tahay mishkiladda ku jirta waxaa weeyaan midkan eh, labada xadiidba waxaa weeyaan far baa ku godan in uusan eh, mutasilnimo ama musnadnimo uusan ku ansaxaynin ayuu imaamka ku ishaaraya saasuu ku ishaaraya laakiin ragga dhammaantood kulli waa iqaat waa iqaat weeyaan amaba waa dad aqala shay Eh, aanan eh, cadaaladooda la durin baabu badi licaan in la naclatamo ama habaar iyo is-inkaaritaan inuu ka dhexdhaca haweenayda iyo ninkeeda oo lisku tuhma in faaxisho iyo zina ay dhacday oo haweeneydi lagu tuhma ninka uu ku tuhma haweenaydiisi kadibna markhaatina usan haynin haddii markhaati laga waayana maxaa lagu samaynayaa wاladiina yarmuuna اlmuxsanaat uma lam yatuu biarbacati shuhadaa kadibna maxaa yeela fajliduuhum amaaniina jalda kow walaa taqbalu lahum shahaadatan abada weligoodna wax shahaado laga aqbala imarkhaati ama jirta oulaaika hum alfaasiquun waana faasiqiin saddex nabar oo midba mid aadhamina ku dhici qofka haddii uu yidhahdo islaantan haweenaydan zinaan ku arkay zinaad ku artahay afar qofoo ku markaa ticakeen haddii lagaa waayo soo maaha horta siddeetan jeedala lagu dhufani tataabasho maaa la soco shaarka inta lagaa bixiyo ayaa si fiican dhiigga lagaaga asli ilaa dhiig kaada qodobka labaadna waxaa weeyaan markhaati dambe oo lagaa dhegaysana ma lahan faasiqna waad noqonaysaa saddexda qodobaa laysu daba dhigi laakiin mushkilada dhacda waxaa weeyaan ninkii haweeneydiisii nasal allah asalama alcaafiya waaas ilahay naga badbaadiye ilahayna naga magangala waxaas ilahayna ma tusaay insha allahu tacala qof muslim ilahay ma tusaay xaaskiisii ayuu waxaa weeyaan ninku arkay hadduu marka soo ordood meesha imaado od yihahdo xaaskayga nin aan ku arkay afarta markhaati keenaa lalihi haddii uu keeni waayena maxaa lagu samayn siddeetan jeedel iyo faasiqnimo ya <laughs> de maxaa kalo samayn iska aamusi furi int iska aamus furi maxuu kalo samayn ayada de horta la joogitaan maba jira mogta la joogitaan baabkeeda waa dhammaaday baabkaas baab jira ma ahan in ilaahay noguma imtixaamo subxana wa tacala waa imtiaan mot waaas marka ninki marka ilaahay faraj buu u sameeyey farajka muxuu yahay afar jeer shan jeer ayuu ku dhaaranayaa inaad hawsha ayada ah oo naagtan xaaskiisa ku tuhmay uu ka run sheegi horena markaa markaad ka run sheega ah, saas uu ku dhaarto iyadii marka haddii ay okoobaada oynan diidin waaba qirata mogtu ay qraarkii war waaba dhammaaday laakiin haddii ay diidda iyadana waxay isku difaacaysaa oo loo yar u noqoni han ay ka horgeysa inuu beenaaley ay ka horgeyn soo maaha marka waa arrin gooni ilaahay uga dhigay subxaana watacaala ragga iyo dumarka isqabo haddii xaaladdaas iyo istuhumad amaba wax isku sheegid ay imaado markhaatina aan gacmeesha lagu haynin in labadoodiiba waxaa weeyaan la siiyo fursad ay isku difaacaan oo ilaahay magaciisa iskugu difaacaan inay run sheegayaan oo weliba ninkan u yidhaahda nacnada ilaahay u dhacda uu yidhaahdo isaga haddii aan been sheega iyadan ay tirahda canada ilaahay ku dhacdo haddii ay hadduu run sheegi xaaladdaas marka waxaa weeyaan waa licaankii goormu bilowda waa marka caawa si fiican baan u dhex gelaynaa nasal allah asalama walcaafiya nacam maya midaa been sheegi midaa been sheegi oona aakhiri adduunba beeli ha laakiin meeshii naxnu naxkumu الظawaahir wallah yatawala saraa'ir waaya xadiid saddex kun afar boqol iyo lix iyo lixdanaad waa baabu badi alicaan licaan goortuu bilowday saddex saddex kun afar boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasai an akhbarna moxamed ibn macmar alqaysi albصri waa saduq qaala xadaثana abu dawuud sulayman bn dawuud aطayaalisi wa iqaة halida fi axaadiiث qala xadaثna cabdالcaزiz bn abi slmة almadni wa iqaة faqihu muصنif wa ibrahim ibn sacd aلzuhri wa iqaة xuja can الzuhri imaamkii can sahl ibn sacd asaacidi waa lahu waliabihi suxba can caasim ibn cadiy alansaari waa saxaabi radia allahu tacala canhu jamiica qaala wuxuu yidhi caasim jaanii waxaa yimid cuwaymir ninka cuwaymir la yidhaha ayaa ii yimid rajula waa nin oo min bani alcajlaan reer bani cajlaan ka mid waa ree ansaari faqaala wuxuu yidhi ay caasim war caasimow ara'aytum bal ka warrama rajula nin oo raa arki macamraati haweenaydiisa la jiritaankeeda rajula nin oo faasiqnimo ku samayni ama fujuur ayaqtuluhu miyuu dili oo fataqtuluunahu kadibin adinkana qofka nafsu nafsi waa adinkana adishaan kadibna ilan qofka wax lagu dili lama ogsoon ninka hebela hebel loo dili kow maxaa meesha imaanaya isna dila waa un sooma am kayfa yafcal ama muxuu samaynayaa ya caasim caasimow salli rasul rasuulkaas iisoo weydiy sal slam nabiga u tage arrinkaas iisoo weydiiy waa igu dhacdee kow fasala caasimun cam wuxuu weydiiy can dalika arrinkaas annabiy nabiga weydiy sal slm facaaba rasul rasuulka sal slm wuxuu ceebeeyey u dhaleeceeyey almasaa'ila su-aalahaas noocaasa wa karihaha weliba taasna aad buu usii nacay waa su-aal moogta aad u foolxun oo dhib badan fa jaa cuwaymir ayaa u yimid ayaa yimid oo u noqday ninkii saaxiibkii ahaa fa qaal wuxuu yidhi maa sanacta yaa caasim caasimow maanta fa jaa'ahu waxaa u yimid cuwaymir baa u yimid markaad soo noqday cuwaymirka diray ayaa u yimid ninka caasim ah oo la diray faqal wuxuu maa sanacta yaa caasimu caasimo maxaad samaysay oo maanta waasidka xaaladdii aan ku diray hawshii faqal wuxuu yidhi waxaan sameeyey annaka adiga lam ta'tiinii bikhayrin khayrin ilamaada imaanin warkii aad ila imaaday khayrlaan unbaad ku dhammaaday wax khayrood ii keentay sancadayda iyo hawshayda waxay noqotay in khayr la'aan maanta muxuu ahaada dhigtay ood khayr ila imaanin kow kariha rasulla nabiga lagu nacay sal slam almasaa'ila su'aalihii wacaabaha wuuna ceebeeyey u dhaleeceeyey qaala cubaymar wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laas'alanna waan weydiini oon weydiini daalika arrinkaas annabi nabiga ayaan weydiinay sala allahu calayhi waaalihi wasalam can daalika rasuulahi baan weydiinay sal alla alay slam faindalaqa wuu taga cubaymar ninka la yihahdo ilaa rasulilah buu taga sal slam fasalahu wuu weydiiyey faqaala lahu wuxuu ku yidhi rasulah sal sl rsulka wuxuu ku yidhi qad anzala allahu alla inuu soo deji caza wajalla fiika adiga iyo fii saaxibatika saaxibta qur-aan buu ku soo dejiyey adiga iyo xaaskaagii aad ku sheegtay inay gogol dhaaftay qur-aan buu ku soo dejiyey ee fati bihaa iyada ken qaala sahlan wuxuu yidhi ibnu sacdin saacidi wa ana anigana maca naas dadka ayaan la joogay cinda rasuulilahi aan nabiga agtiis la joogay sal l slm fa biha ninkii xaaskiisa ayuu keenay fatalaacnaa way isnacladeen waxaa weeye mid walba wuu dhaartay faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasu rasuulka allow wallaahi allaan ku dhaartay markay licaanku u dhammaada kadib lain amsaktu haddii aan sii haysto oon sii qabo laqad kadabtu calayha waan ku been abuurtay fafaaraqahaa markaasuu furay qabla an ya'murahu intuusan farin ka hore rasul rasulka sal sl bifiraaqiha furitaankeeda fa saarat kadibna kali tegitaankii waxay noqotay sunnata almutalaacinayn labada isnaclado oo waxaa weye xumaan intay isku sheegto kadibna isu dhaarata oo isku dhaarato labadaas iyaga in la kala diro jid ayay noqota weeyaan sidaas ayuu leeyahay sacd ibn sacdin saacidi radia allahu taala marka <clears throat> waxyaabaha lagu kala taga marka xali waxaan sheegnay dalaaqa caadigaa waxaa kaloo sheegnay fasqiga ayaa sheegnay geeridina waaba iska caadi waxaa kaloo marka halkan aad ku darsanaysaan allicaan haddii ay mulaacano sameeyaan oy labadooda ay isnacladaan xaalada mid tanaasulo la waayo ama mid qirta la waayo xaaladda waxaa weyaan waan ku furay igo uma baahanayso khalaas la kala teg waana abad alaabidiin khalaas say ku kala tageen haddii ay toban nin labaatan nin ay guursato waxaa weeyaan isku noqoshadama waa dhamaatay haddii marba hawsha ay dhacday baabu licaan licaanka marka soo ku bilow saas ayuu ahaa licaankaan sii gelaynaa oo haweenaydii uur iyadoo ah ayaa mararka qaar ninku uu leeya uurka ani ma lihi marka waxaan gelaynaa tafaasiil baabu licaani licaan oo bilxabli ay bilxamli uur lagu mulaacano lagu sameeyo oo xaamilinimo haweeneyd oo xaamilo ah uu ninkii intuu inkiro kadibna ay mulaacano ka dhacday uu baabkan ubaabay xadii saddex kun afar boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasa abarna axmed bin cali alfallaas waa iqatun xaafid qaala xaddatana moxamed bin abubakr athaqafi waa iqa qaala moxamed ibn abi bakr weeyaan qaala xaddatana camar cumar ah, waa kan dambe cumar xadaana ah, axmed ibn cali miya waa ninkii axmed caligan ya axmed ibn cali nisbadiis soo saara axmed ibn cali wa iqatun xaafid qaala xadaana moxamed ibn abi bakr aلhaqifi wa iqa qaala xadaana cumar waiqatu wa kana yudalis qaala xadaana ibraahim ibnu cuqba alasadi waiqa can abi zinaad cbdlah bn dakwan waiqatu dabt can qaasim ibni muxamed axmed bn cali ya alumawi can muxamed can qaasim ibn muxamed can bn cabaasin radi allahu tacala anhuma qaala wuxuu yidhi laacana waxaana callatamay laacana wuxuu dhaariyey rasu rasulka sal slm bayna alcajlaaniyi ninkii reer bani cajlaan ahaa iyo wamra'ati haweenaydiisa ayuu nabigeenna dhaar mariyey wa kaanat waxay ahayd xubla mid uur ah ayay ahayd amaba xaamil ayay ahayd baabu licaan licaan ayuu baabkan u baab yahay io dhaarin lisku dhaariyo run sheegitaan iyo been sheegitaan fii qadfi rajuli ninka inuu qadfo oo Ah, tuhma amaba uu zina ku sheega zawjatahu haweenaydiisa birajulin nin uu muxuu ahaa ku qadfo bicaynihi oo cayntiisa iyo naftiisa ay muuqato hebel uu yidhahdo uu yidhahdo haweenaydayda ama xaaskiisa waxaa muxuu ahaa gogolaaf ay la samaysay hebel arinkaas wuuu ku soo arooray baabkan ubab xadii saddex kun afar boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qala imam nasa axbarna isxaq bn ibrahim qaala xaddatana ama anba'na cabdilcala asaami weeyaan waa iqa qaala su'ila hishaam ibnu xasaan asdi oo iqa ayaa la weydiiyey can rajuli nin oo yaqdifu qadaf ku sameeyo imra'atu haweenaydiisii oo zina ku tura faxadaanaa hishaam wuxuu nooga sheekeeyey can muxamed muxamed ya maxamed siriin waa iqatun habt imaam wa kaana laa yudalis qaala wuxuu yihi maxamed siriin sa'altu anas maalikin radia allahu taala can dalika arrinkaas an wax ka weydiiyey ninka la yihahdo maxamed ibn siriin ayaa wuxuu leeyahay arrinkaas oo ninka haweenaydiis hadduu zina ku sheego wixii xukunkeeda uu noqona ayaan weydiiyey maxamed ibnu siriin ayaa anas weydiiyey wa ana anigana ara waxaan arkaa anna cindahu agtiis inuu ahaaday anas min dalika arrinkaas cilman inuu aqoon u leeyahy ayaan muxuu ahaa ii muuqatay fa wuxuu yidhi anas ina hilaal ibna umayata ninka hilaal ibna umaya la yihahdo qadafa wuxuu qadfay oo zina ku sheegay imraatahu haweenaydiis bishariik ibnu saxmaa shariik ibn saxmaan in la yihahdo aya wuxuu ninkaas ayaa gabadhaa ka zinaystay xaaskayga ah saasuu yidhi fa qaala akhuu wa kaana wuxuu ahday marka akhulbara akhulbara ibnu maalik liummihi bara ibnu malik in la yidhahdo ayuu la hooyo ahaa oo walaal dhanka hooyada ka ahaayeen wa kaana wuxuu ahaaday awala man laacana qof dhaarto oo in muxuu ahay zine ay dhacday xaaskiisa ay ka dhacday ku dhaartay qof u horreey ayuu ahaa falaacana rasuula nabiga all uu dhaari baynahuma uma qaala wuxuu yihi nabigeena calayhi sala slam markay mulaacanada dhammaatay oo la kala tagay kadibaa wuxuu yidhi absiruuhu canuga dhalan doona ha la fiiriyo in jacat bihi haddii ay la imaaddo oy dhasho abyado canug cad sibtan bis ah oo timihiis ay jilacsan yihiin qadiya alcaynayn labada indhoodna ay xogahoo indha oo weyn ayn ahayn oo yaraan xigeen ay yihiin sidoo kalena xenribahoodana ay timaha ku yeel ay soo baxsan yihiin ayna ilin iyo yara indhahiisa aan ash ahayn indha yara bushi qabowa mid indhihiisa ay isku toosaneen hadduu noqdo oo indhafiisha haye canuga fa isaga lihilaal ibna umaya ayaa dhalay ninkaas hilaal ibna umaya la yihahdo ayaa dhalay oo ninka muxuu ahaa lagu tuuray waxba kama jirto ninkan eh, gabadh lagu tuumay waxba ma samaynin ee eh, ninkii gabadhan qabay ayaa waxaa weeye canugaas dhalay kow wain jacat bihi haddii ay gabadha dhasho agxala mid indha kuulan oo indho weyn jacdan timo adag oonan bis ahayn axmasha assaaqayn labada gomadoodna dhudhuuban fa huwa isaga lishariik ibni saxmaa ninkaas shariik ibn saxma ayaa dhalay oo la tuhmay qaala wuxuu yidhi raawigii fa umbitu waxaa lii sheegay annaha iyada jaacat inay la timid bihi canugaas akxala mid indho kuulan ama indho waweyn jacdan tima adag axmasha assaaqayn labada gamadoodna ay dhudhuban yihiin inay gabadha dhashay ayaa waxaa weeyaan lii sheegay ayuu leeyahay marka laakiin xukunka waxba kama bedelayo la socdo ama haddii ninkii lagu tuhmay ama ha u ekaado ama kii kale u ekaada marba mulaacan haddiya dhacdo qudiya alamru aladii fiihi tastaftiyaan hawsha waa dhamaata canugaas wuxuu noqonayaa hooyadiisun baa loo nisbaynaya bas waa kaas ummihi weyaan baabu kayfa baabun kayfa alicaan sidee loo naclatama oo soo loo see loo dhaaranaya habkii loo dhaarana ayaa marka meeshaan xadiidkan uu ka hadlaya xadiiskan kun afar boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiis saxiix isnaada qaala imam nas abarna cimraan ibn yaziid alqurashi wa saduq qaala xadaثana makhlad xadiidka ab xadii saxiix weeyaan alimaam muslimna uu soo saaray isagoo intaan ka yara gaaban qaala xadaثana makhlad ibnu xusein alasdi wa iqaة faadil qala xadaثana hishaam ibnu xasaan can moxamed ibni siriin can anas bn maliki radi allahu tacala an arda qala fi anas ina awala licaanin licaan iyo dhaarasho zina qofki inuusan samayn lisugu dhaarto kaana wuxuu aday fi ina awala licaanin licaankan u horreeyey oo kaana ada fi islaamnimada gudaheeda dhaca anna hilaal ibna umaya qadafa wuxuu zina ku sheegay shariik ibnu saxmaa bimra'ati haweenaydiis inuu ka zinaysa ayuu ku sheegay qadaf ayuu ku sameeyey faata nabiya nabiga ayuu yimid sal slm faahbaruu bidalika arrinka ayaa uu sheegay faqaala lahu nabiy nabigan wuxu ku yir sal slm arbacata shuhadaaءa ay afar markhaati keen weyaan haati arbacata shuhada yani afar markhaati keen wailaa haddii aad keeni weyda miya faxaddun fii dahrika faxaddun yay u qoranta laba mxuu ahaa laba god ya faxaddun maku qoranta nacam anaga laakiin meesha laba tan inooma saarna faxadu ayaa noo qoran faxadun ka dhiga akhyaarta tiimkeenna qaala faxadun xad ayaa fii dahrika dhabarkaada ahaaday sideetan jeedal baa lagugu dhufani yuradidu daalika calayh arrinkaas nabigu kusoo celcelinaya wuxuu leeyahay arbacata shuhadaa wailaa faxadun fii dahrik arbacata shuhadaa wailaa faxadun fii dahrik saasuu nabig kuso celinaya sal slam meel adaguu ninka istaagay laga istaagay faqala lahu ilaal wuxuu ku yidhi wallaahi allaan ku dhaartay yaa rasuul rasuulka allow ina allaha alla weyne caza wajalla la yaclamu wuxuu ogsoon yahay annii aniga saadiqun run inaan sheegi oo gabadhaan ay hawshaas ku dhacday wala yunzilanna allaahu alla weyne caza wajal wuxuu kuu soo dejin doonaa calayka korkaada maa qur'aan yubari'u beri yeela dahrii dhabarkayga min aljaldi inii jalda oo u ligala daalo ijadal ishaabuug ligala daalo aayado iga baryeela iyo qur-aan iga baryeela ayuu alla adiga kugu soo dejin doonaa ilaahay buu hubaa subxaana wa tacaala ina min cibaadi illaahi man low aqsama cala allaahi la abarahu addoommaha ilahay waxaa ka mid a ah dad haddii ay ilaahay ku dhaartaan oo yidhaahdaan ilaahayow waan kugu dhaartay caw roob aadna siinaysaan ilah wuu baar ninfala roob keenaya addoommaha ilahay kamid yihin ilaa qiyaami saacan kama zuulayaan la socda dadaad ilaahay u baar ninfal ayaa jirta oo dhaartooda inay ku dembaabin wallaahi ilahay roob buuna siinaya haddii ay dhahaan ilahay u roob keeni ina min cibaadi illaahi man low aqsama cala allaahi la abarahu ninkaana wuxuu ku dhaartay ilahay buu ku dhaartay subxana wa tacaala wuxuu dhahay ina allaha caza wajal layaclamu anii saadiqun ilahay buu marqaati subxana wa tacaala waay fabaynamaa xilli iyo hum ayaga kadalika arrinkaan lagu sugan yahy oo hadal laisku celcelinayni id naزlat calayhi waxaa kusoo degtay aayat licaan aayadda licaanka ka sheekaynaysa ayaa muxuu ahaa soo degtay wاladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadاء ila anfusuhum fashahaadaةu axadihim arbacu shahaadaati biاllaahi inahu la min الصaadiqiin wاlkhaamisa ana lacnaة اllahi caleyh in kaana min alkaadibiin wayadrau canha alcadaaba an tashhada arbaca shahadaati biاllaahi inahu la min alkaadibiin wاlkhaamisa ana adab allahi calayha in kaana min asaadiqiin halkaas ay arrinta ku dhamaanaysaa shan jeer afar jeer ayaa isaga wuxuu leeyahay ninka wuxuu dhahayaa haddii ilaahay muxuu ahaa inuu run sheegaa ayuu ku dhaaranayaa afar jeer marka shanaadna wuxuu ku dhaaranayaa carada ilaahay adab naclada ilahay cafwan inay ku dhacdo duubeenaalaya iyadana haddii ku dhawaaqo oy dhaaran weyda jaldiga ama rajmiga laga rabaa sooma habkeeda habuu ahaaba waa rajmigii laakiin ayadana cuquubadaas waxaa ka leexina oo difaacu noqoni inay afar jeer ku dhaalato inuu beenaalayi ilahay ku dhaaran midda shanaadna waxay leedahay carada allaha ku dhacda iyada haddii ay been sheeg hadduu run sheegi halkaasa marka ay ku dhamaan ilinkaas halkaas ku irmaya ama arinta halkaas ku dhamaanaysa ilaa mxuu ahaa abad alaabidiina sa ay ku kala tegayaan canugina hooyadiisa looga yeeraya wahakada wabilahi tawfiq halkaas warku ku dhamaaday wa mid la jelda ama mid mxuu ah la rajminana meesha ma yeela rajmi maan laha rajmiga ma jiro weyaan ya halakala guur iraashnimo waa dhamaatay iraashnimo dhamaatay iraashka alwalad ifiraashka waxaa weeyaan wixii waa dhammaadeen mulacana dhacday lakala guur lakala guur ibna ummihi wa yacni ninkan khalaas waa waa waa la kala jaray mhm. naam ilى akhi aaya fadacaa kadibna sifadii waa tan marka fadacaa wuxuu u yeer nabigeena alayhi sala slam hilaalan hilaal ibn umaya ayuu u yeeray radia allahu ta arda fashahida wuxuu markhaati kacay arbaca shahaadaatin afar markhaatiya bilaah alla weyne inahu isaga la asaadiqiina kuwa runta sheega inuu ka mid yahay waalkhaamisa tii shanaadna wuxuu ku dhaartay uu ka markhaati kacay ana lacnat allahi calayhi nacladda alle korkiisa ha ahaato in kaana hadduu yahay min alkaadibiina beenaan haduu yahay oo gabadha miskiinta uu ku been abuuranay uma kadibna duciyat ilmarata weyneed ayaa loo yeeray fashahidat waxay markhaati kacday arbaca shahaadaatin afar markhaatiya bilaah alla weyne inahu isaga lam yalkadinu inuu yahay ninka la yihahdo hilaal ay ku marqaat kacday falammaa goortii an kaana uu ahaaday fi raabica tii afraad ama alkhamis ama tii shanaad dhaartii shanaad iyo markhaati kac shanaad ay tahay oo alla lagu dhaarinay ay ku dhaarin lahayd qaala rasul wu sal slm waqifuuha saasa idin qoran waqifuuhaa war dadkii alla hadlaa nabigeen u ley war gabadha joojiya oo ka celiya amaba war dhaarta joojiya labada waa suuragal fainahaa midaan muujibatun waa tii waajiban lahayd mid u dambaysa naar ilaahay ay waajibinaysa iyo carada ilaahay iyo naclada ilaahay ee joojiya saasuu nabiga yihi sal slm fatalakaat kistoo waa yara istaagtay way ka yara istaagtay qofka mumin mogt waa muslim waxaa weeyaan way ka yara istaagtay oo hadalkii wacdiga waa yara galay xataa maa shakakna ilaa maa aanan ka shakinin anaha iyada satactarif inay qarin doonto qiran doonto inay zina ku dhacday uma kadibna qaalat waxay tii waa la soo booday laa afdaxu ma fadaxaynaya qowmii tolkay saa'ira alyowm baqiyata cumri cumrigayga inta ka dhiman tolkay ceeb gabadhoodiyaa dhinla ah hadalkaan dhegaysta hadalkaan darsi weyn baa ku sugan maanta ummaddan aada aragteen oo imtixaaman oo wada qaawan oo rag iyo dumarbala dhammaantood qabiil hebel iyo qabiil hebel iyo jilib hebel iyo muxuu ahaa raas hebel halkaas ka soo jeeda la socda yacni xaaladda taagan waad arkaysaan tolki ay cebaynaan soo maade aw tolki xaggee jiraan ma tolki markay un qabyaalad iyo hallisdili noqoto ma ay tol yihiin marka dulligaan iyo beladaa la dhaca aw ma adinka reer bani fulaanahayo la yaqaanay oo ummadda soomaaliyeed horkac u ahaa ayaa gabdhihiin aysaan yihin wiilashiin aysaan yihiin intaan isweydiina horta isweydiina qolo walba maanta ma loo taabta ummadaha sooma soomaaliyed in ayadaa ka wada sarreeya qolo walba soomaaliya soo sidaa maaha ya nin walba qumanihiisa qoorta u suran soo ma waxay dhihi jireen malaa'igta markay qofka abuurta oo muxuu ah loo soo diro soomaalida hadalkooda moogta roor lagaama roone roor lagaama roon dhahaan marka waxaan kala jeedaa gabadhaas marka waxay khatar u mudatay inaad ilahay iska cafiyan waa laga yaaba subxana wa tacaala ila annaga jannada ilaahay iyo naartiis gacan kuma hayno waciidkan soo arooray maan sidau sheegaynaa waxaa weeyaan gabadhaas waxay inay qirato u diiday tolkeeda inay cebaysa ka baqaysa haddana maanta waaba lagu faantamaaba curigaas iyo wasakdaas iyo baktigaas gabdheheenni oo qabiil fulaan iyo jilib fulaan iyo fulaan fulaan oo la yaqaano oyna heblaay ahayd oyna hebel lahaa social media ma ka warqabtaan adink meesha iska fadhidan qaarkiin qaarkiin waxaa wadaadka waxaad sheega maxay inaad leediin xaqiiqa ila masaajidka intaad fadhidaan kitaabka qur-aanka ah iyo salaadan qiimaha badan iyo un kitaabahan lageysana dhex fadhidaan waxa ma furaysaan qaarkiin waana ilaahay fadligiisa nicmo ilahay adinkeeda u gooni yeeliwa laakiin beladan jawaabka noogu wada jirta haddii fag markaad siiso ood qur-aan inaad ka dhegeysa u socoto balaadana kaa ka soo boodi kuwa soomaali oo imtixaaman iyo kuwa kaloo gaala iyo ilahay ilaahayna hanuuni subxana wa tacala o waxay tihi laa afdaxu ma fadaxaynaya qowmi tolkay saa'ira اlyowm weligii waa ama maantao dhan miyaan mxuu tolkay fadaxayni saa'ira alyowm marka yacni macnaha iyo lafdiga meesha ku qoran saa'ir alyowm maanta dhan ama maanta inta ka dhiman amaba cumrigayga dhan ama weligoodba intaba waa suuragal famadat cala alyamiin dhaarta ay ku socotay oo ay ku dhaqaaqday fa qaala rasul rasulka wuxu sl slm unduruuha gabadhaan fiiriya canuga ay dhashay fain jacat bihi haddii canuga ay la timaado abyado mid cad sibtan ee bis ah qadiya alcaynayn labadiis indhood ay yara isku aadanayn oo waxaa weeyaan indhaha indhabushu u yara qabo fa huwa isaga lihilaal ibnu umaya weyaan ninka ayaa dhalay ninka gabadha qabay ayaa dhalay wain jacat bihi hadii ay la timaado aadama mid waxaa weeyaan maariin ah jacdan tim adag rabcan dhexdhexaad ah xamsha asaaqayn labada gomadoodna ah, waxaa weeyaan ay dhudhuban yihiin fa huwa isaga lishariik ibni saxmaa ayaa dhalay weeyaan fa bi waxay la timid oy dhashay aadama mid maaran jacdan tima adag rabcan yacni dhexdhexaad ah xamsha asaaqayn labada gomadoodna ay dhudhuban yihiin faqala rasul ll sl slm lowlaa lowlaa maa sabaqa wii hormaray haddii aynan fiiha iyada oo min kitaabilahi kitaabka alle ee xugunkii ay martay iyo mulaacanadii lakaana lii waaa ii sugnaan lahay lakaana waaa ii sugnaan lii adiga lii aniga io walahaa iyada shanun arrin baa dhexda naga marleed waa rajmin lahay laakiin hawshaas ilaahay baa xukumay inaa iyada wayadnaw canha alcadaab an tashhada arbaca shahadaati bilaahi inahu la min alkhaamisa ana qadab allahi calayha in kaana min asaadiqiin intaasaa xirtay marka halkaasaa i joojisma ooyane haddii ayna arrintaa ahayn hawl aragan ka qaban laha yuu nabig yiri sal allahu alayhi waali wasalam qaala sheekh waa sheekhe alimaam anasaai weeyaan waalqadiyu qadiga awiilu shacri alcayneyn labada indhood timahooda oo xinribaha iyo waxaas ayaa aad u dheer laysa ma ahan bimaftuuxi alcayni ishiis mid ay furan tahay walaa jaaxidihima waxaa weeyaan kuwa indho weyna indho weyna ma ahan ay cadiimihimaa wallahu subxana wa tacala aclam waa qof adi yar indho bushi qabo ama indhihiis ay yara indhashimi waxaad tiradaan hmm. ah. taqriiba eh, qof yacni khilqadiisa dadna waa dad yara qorqoran moogta dadna xogoo dad yara muxuu ahaa marka ninaan qorqornay inuu yahay u badanta rabcanta saasaan kolley buu nu fahmay haddii wax kalaad noo sheegaysaana khayran noo iiriy nabigeena alayh sala slam marka la tilmaamay khilqadiis soomaadan ogeyn wuxuu ahaa rabcan soo saamayn dhexdhexaad tii un bay taqriiban u dhowda wallaahu aclam waa yahay baabu qowl imaam imaamka hadalka u yidhaahda ya dhexdhexaad dhexdhexaad laakiin dee canug xal lashay <laughs> anuga alla dashay inuu dheer inoo gaabiy ma la garan maya hadda ma la garan horta dadka qaar waa garanayaan canuga bawdada meelahaasay ka eegayaan bawdada maaragtay oo muxuu aha birida iyo iyo inta udhexaysa jilibka intaasa ayaa laga fiirinaya markuu dhashay waxay marka leeyihiin kan waa dheeraan doonaa kanna waa gaaban doonaa dadka khubarada waa yaqaanaan halkaas inay tan waa laga yaabaa in laga fiiriyey baabu qowl imaami imaamka qowlka uu yihahdo allahuma alio bayin arrinkan cadday oo waxaa weyaan qofka dembiilaha ilaahayow calaamo aan ku garanno noo soo saar oo canogii noqon doona wallah aclam xadid saddex kun afar boqol iyo toddobaatanaad waa xadid saxiixa qala imam ns abarna ciisa ibn xumayd atujibi wa iqa anba'ana leyt ibn sacd can yaxya ibn saciid alansaari can cabdiraxmaan ibn alqasim can qasim ibn xamed ibn abubakr sidiq an cabaas radi allahu taala anhuma anahu cabdillahi bn cabaas qaala wuxuu yidhi dukira waxaa la sheegay atalaacunu in liisnaclado amaba liisu dhaarta oo zina isku sheegitaan darteed iskugu dhaarto ama isku maqraati furo cinda rasuulka agti sal slm faqaala caasim ibnu cadiy wuxuu yihi waa saxaabigaas fii dalika arrinkaas qowlan hadal ayuu sheegay hadal ayaa ka soo fakaday uma inarafa kadibna wuu noqday oo gurigiis ayuu aaday faataahu rajulu baa u yimid oo min qowmihi tolkiis ka mid a ah. yashkuu ilahi wuxuu u sheeganayaa annahu isaga wajada inuu la kulmay maca mraati haweenaydiisa la jirkeeda rajulan nin oo haweenaydiisi nin inuu isku qabtay qaala caasim wuxuu yidhi ma btuliitu bihi liguma imtixaamin ilaa biqowli qowlka aan idhi dartiisumaa ligu imtixaamay caasim ibnu cadia wuxuu leeyahay hadalkii aan idhi oo markii markii la sheegay licaankai howlahaas ruuxaas maxayin camal hadalla un nocaas inay ka soo fakatahay ayaa laga yaabaa ah, marka qowlka aa ligu imtixaamay lidalika qof imtixaaman haddii aad aragto ama diin u imtixaaman ama adduunya u imtixaaman weligaa hayasin hana muxuu ahaay kor ha isu qaadin waxaad ku tidhaahdaa alxamdu lilahi اladii caafaanii fima اbtalaaka bihi wafadalanii calى kaiiri miman khalaqa tafdiila ilaahaygii waxaa mahadsan wixii adiga aad kugu imtixaamay aniga iga badbaadiyey caafaanii fiima btalaaka bihi inta qofoo ibtilaysan aragteen ilahay baa naga badbaadiy wixii ku dhacay amaba jir ahaan u balaysnaado ama diin ahaan u balaysnaado ama akhlaaq ahaan u balaysnaado yani wax balaysan waaye waa badan yihin marka qofka asaga inaad u naxariisto u naxdo ood weliba ka shaqaysa sidii baabkaad loo xiri lahaa ood usoo xirmi lahaa ood gacan ka geysato ayaa loo baahan yahay laakiin inaad la santaagto sax maaha waay kadibna hadalkayga aan idhi darteed ayaa arrinkan ad igu dhacay ayuu yihi radia allahu tacaala canhu wa ardah kow fadahaba bihi wuxuu la aaday ilaa rasul rasulka ayuu la aaday sal slm faahbarahu wuxuu sheegay biladii wajada calayhi imra'atahu faabara wuxuu sheegay biladii ninkii biladii kii wajada calayhi imraata haweenadiisa muxuu ahaa isagoo la jir la kulmay wa kaana daalika arajul ninka wuxuu ahaa musfaran ma idiin qoran ha mid yacni borow xigan ah yacni qof cadaan xigeen waa ama casaan xigeen qaliila laxmi hilibkiisana uu yaryahay oo dhuuban sibta shacri timihiisana ay bis yihiin wa kaana aladii iddacaa calayhi ninka uu muxuu ahaa uu sheegayna akaana dalika rajul ninka ninka sheegana ayaa noocaas ahay ninkan qaliila alaxmi sibta shacri waa ninka anuga ama ah, xaaskiisa ka sheegana wa kaana waxu ad aladii kii alayhi ku sheegtay oo inaad xumaanta sameeyey uu ku sheegtayna anahu isaga wajadahu wa kaana waxu ad aladii kii uu sheegtay anahu isaga wajadahu inuu la kulmay inda ahlihi reerkiisa wuxuu ahaa aadama mid maaran khadlan muxuua gomdihiisa hilib kale uu bud yahay oo waxaa weeyaan e, e, gomdo kuskuusan kow kaiira alaxmi hilibkiisana uu badan yahay faqaala rasul lla sl slm allaahuma alla bayin arrinkan noo cadday arrinkan kala cadday weeyaan fawadacat waay waxay dhashay haweenaydii canugii shabiihan isagoo u eg birajuli nin aladii kaasoo dakara uu sheegay zawjuha ninkeeda anahu isaga wajadahu inuu la kulmay cinda agteeda falaacana rasuula nabiga alla wuu dhaariyey baynahuma dhexdooda faqaala rajulu ninba wuuu ibn cabaas wuxuu ku yidhi fi lmajlisi oo booska fadhiyey ahiya alatii qaala rasul sal l slm matii uu nabiga ku yidhi wa cai sl slam low rajamtu axada bikayri bayinatin rajamtu haadihi low rajamtu haddii aan rajmin lahaa axadan qof bikayri bayinatin markhaati la-aan rajamtu haadihi naagta la yidhi ma tanay ahayd qaala ibnu cabaas wuxuu yhi laa maya tilka taayada imraatun waa haweeney ee ahayd kaanat ahayd tudhiru fi lislaami shara islaamnimada dhexdeeda shar banaanka la timid ayay ahayd weyaan xadii saddex kun afar boqol iyo ko iyo toddobaatanaad sharta hadda zinada zina banaanka talneheeda laga yaaba saddex kun afar boqol iyo ko iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbarna yaxya ibnu moxamed ibn sakan waa saduq qaala xadaana moxamed ibnu jahdam waa saduq can ismaaciil ibnu jacfar alansaari waa iqatu habt an yaya bn sacid ansaari qala samictu cbdiaman bn qasim yuxadiu can abihi qasim bn maxamed bn abubakr sidiq an bn cabaasi radi allahu ta anuma anahu cbdilahi bn cabaas qaala wuxuu yihi dukira atalaacunu in lisugu dhaarto zina dhicitaankeed iyo dhicila-aanteeda cinda rasulilah rasulka al sal l slm ayaa lagu sheegay faqaala caasim bn cadiy wuxuu yidhi fii dalika arrinkaas qowlan hadal ayuu yidhi waxaas maxaa ahayn waxbuu koley biraa laga yaaba ama hadal u dhow uma insarafa kadibna gurigiis ayuu laabtay falaqiyahu rajulin baa la kulmay min qowmin tolkiis ka mid a ah. fadakara wuxuu sheegay ninkaas tolkiisa ka mid a ah, anahu isaga wajad inuu la kulmay camraatiha weynaydiisa la jirkeeda rajulan nin fadahaba bihi ilaa rasul nabiga aly al sal slam faahbarahu wuxuu sheegay biladii arrinkii wajada biladii ninkii wajada caleyhi imraatahu haweenaydiisa uu la kulmay hebel ayuu ku yidhi wa kaana dalika rajul ninkaas oo xaaskaas qabay wuxuu ahaa musfaran nin yacni cadaan xigeen ah ama casaan qaliila laxmi hilib yar sibta shacri timiisana ay bes yihiin wakaana اladii iddaca alayhi qofka uu ku sheegtay anahu isaga wajada inuu la kulmay cinda ali reerkiisa inuu ku arkay uu ku qabtay uu sheegaana wuxuu ahaa aadama mid maran khadlan ee waxaa weeyaan gomdihiisa ay burburan yihiin kaiira laxmi hilib badan jacdan ee timi adag qaaan ee waxaa weeyaan qaaan ama qaaan timihiisana ay si fiican ay u maroogsan yihiin wiilasheena maarata waay samaynayaan ya timihii bist ahaa inta la qabta ayaa faslihii sidii loogu waday iyo muxuua maalkii ayaa la maroo saas waxaad umaynaysaa marka qurac imtixaan faqala rasul wu ur sal sl allahuma alyo bayin arrinkan cadday fawadacat waxay dhashay shabiihan mid u eg biladii kii dakara zawjuha ninkeed uu sheegay anahu isaga wajadahu inuu la kulmay cinda agteed isagoo la jiro falacana rasul nabiga alla wuu dhaariyey baynahumaa faqala rajul nin ba wuxuu ku yidhi ibn cabaas fi lmajlisi majlis fadhiye ahiya iyada allatii tiimiya qaala rasul rasulka uu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam low rajamtu axadan qof haddaan rajmin lahay bikayri bayinati markaatilan rajamtu haadihi tan ayaan rajmin lahaa qaala ibn cabaas wuxuu laa maya tilka ta iyadii maratan haweene ee ahayd kaanat ah kaanat ahaatay tudhiru mid bannaanka soo dhigata shara shar fi lislaami islaamnimada weeyaan hada wallahu aclam wsala allah wasalam abdi rasul mustafaah